الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين أما بعد إن شاء الله تعالى waxaa inoo bilaabanhaya oon gudagelaynaa darsi oo ka mida duruustii muxamadiyada culumtii shareecada darsinkaasoo weliba khaasatan ahaa sunnadii nabigeenna sala allahu calayhi wasalam duruusta muxamadiyadu funuunteedu way badan tahay kolba jaanibkii loo dayabo mar waxaa la fiirinhayaa dhinaca usuusha waxaa la fiirinhayaa dhinaca furuucda marna waxaa la fiirinhayaa usuushaas muqadamaadkooda aalaadka lagu gaadhi marna waxaa la fiirinhayaa usuushaas mutamimaadka waxyaalaha lagu taam oo aynan bulshadu ka maarmaynin mutamimaadka yacnihii tafsiirkii oo kale ila aayaddiiyo xadiidka haddaan lagu fasirin ma fahmaysid ogow xaggaasaa laga wadaa marka darsinkeennu khaasatan wuxuu ku saabsan yahay cilmuulxadiid waxaynu ognahay diinta waxa un asal ah kulliba kitaabka ilaah iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam kitaabullaahi alaslu lasiil wey waanu garanaynaa waa qur'aanka waa asalka koobaad oo sunnada lafteedu ay kolkii la firiyo uba laaban karta asalka labaadi waa sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam marka sunnada nabigu dhinac markii la fiiriyo kitaabkii allay xidhiidh la leedahay oo tacalluq ay la leedahay dhinacna kolkii la firiya mustaqil ahaan bay tahay oo yanii cuskashadeeda iyo deliisashadeeda iyo jiritaankeedu kitaabkan looma midhacsanhayo sida furuucda oo kale loo midhacsanhayo marka sunnada nabiga kolkii laga hadlay calayhi salaau wasalaam cilmulxadiii riwaayatan iyo cilmulxadiii diraayatan magaca labadana loo kala qaada cilmu lxadiii riwaayatan in sha allah waa fanniga hadda aan rabno inaan bilowno oon weliba hoosta geed hoostaa laga fuulaaya mukhtaasharaadka aan ka bilowno oo allah hadduu noo ogolaado ilaa mudawilaadka wixii alla naga karsiiye baa aannu ka rujeexno cilmulxadiii riwaayatan baa la yidhahda waa nabiga iyo tiqriiraadkii wixii agtiisa lagu sameeyey u ogolaaday iyo ahwaashii nabiga calayhi salaatu wasalaam sifaadkiisii tilmaamihiisii baad ama khalqi abuur ha ama khuluqi dabeeca ha laga sheekaynhayay kuwaas oo la soo tabiyo dadka loo soo tabiyaa la yidhahdaa cilmulxadiii riwaayatan baa la yidhahdaa cilmulxadiii diraayatan waxaa weeye sunnada nabiga ee hadda aan sheegnay axwaashii macnaha ayadiibaa inuu xadiidkani maqbuul yahay inuu yahay marduud ragga soo tabiyey rag la cuskan kara oo iqa inay yihiin inaysan ahayn cilmiga laga hadlo oo lagu baadho oo nebi maxamed saasuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ama saasuu yidhi ama saasuu sameeyey marka lagu yidhaahdo odhaahdaan ile nabiga maada ka maqaleh adiga ku soo gaadhay inta u dhaxaysaa la fiirinhaya rijaashii ku jirtay iyo warka sida loo yidhi iyo siduu yahay kaasaa la yidhahdaa cilmulxadiii riwaaya ama cilmu musalax alxadii musalax alaar cilmiga musalaxa la yidhahdo waa ka laga sheekay saasay marka labadood u kala duwan yihiin cilmulxadiii riwaayatan wa cilmulxadiii dilaayatan marka sunnadii nabiga calayh salaatu wasalaam saan haddaba sheegnay maqbuul iyo marduud labadaasay noqotay qayb maqbuul ah oo la cuskanhayo la deliishana lagu dhaqmi iyo qayb marduud ah oo nabigii baana yidhi lagu leehay sal allahu calayh wasalam wa maca daalika aan lana cuskan karin laguna camalfali karin kitaabka alle asagu saas maaha kulligii hal xaraf oo kitaabka ilaahay ka mid ah oo waayo markaas qiraa'aadkii tobanka ah ku sugnaaday alqiraa'aat alcashir sabcadii inay mutawaatir lahayd isla ogolaa iyo sida raajaxa tobankaba hal xaraf oo ka ah ayaga lama inkiri karo lama diidi karo bal ee aayaddan haddii markaa kelima ka mid ah quraadii si ay u akriyaan quraa kalena si kale u akriyaan labada kayfiyadooda loo kala aqriyeyna mid walba macno gaara laga faa'iidaysanhayo sida miaal ahaan walaa taqrabuuhunna xataa yadhurna iyo qira'adii kale xataa yataaharna ilaan yadhurna iyo yataaharna laba macnay kale leeyihin labada ficil xataa yadhurna intay ka daahiroobaan bimacnaa xataa yanqadica adamu canhun ilaa gabdhuhu dhiiggu ka go xataa yatadaharna bimacnaa xataa yaktasilna wey laba macno weyn aad kala fogba axkaam badan baa meesha ka hoos bixi aad la isu weydiiyo markay dhiiggu ka go aynan weli qabaysanin raggii ma u dhowaan karaa mise uma dhowaan karo sidee weeye walaa taqrabuhunna xataa yadhurna aayadii aayadda hore haddii la fiiriyo bas halkaasu ku ekaan lahayo waa ninku u fasahnaan lahay laakiin qira'adan kale marka la fiiriyo walaa taqrabuunna xataa yataaharna bimacnaa xataa yaktasilna inay ka gabaystanan loo dhowaanin buu keeni badan baa meesha ka hoosbixi bal ee qiraa'aadka saa u kala duwan yaaba lagu odhanayaa watacadud اlqiraa'aati bimahaabati tacadud الriwaayaat mid waliba ayadoo aayad gooni oo mustaqila loogu dhaqmo laysku bushin maayo waradee warkani wuu isbushinoo aayadii ninkana sinuu aqriyo macnay faaidin ninkana sinuu aqriyo macnay faa'idinseye weeye iyo halla jamciyo wakadaa ma yaalo laba aayadood oo kala duwan sidee tanna ay sidan u sheegtay tanna sidan u sheegtay baa loogu dhaqmaaya kitaabka alle asagu markaa ilaahay baa ilaaliyo isagu maqbuul iyo marduud ma kale kulligii waa maqbuul laba macnaba sunnada nabiga wuu kaga duwan yahay kitaabka ilaahay macnaha koobaad allaa xifdiyey innaa naxnu naزalna dikra wa innaa lahu la xifdinta marka ilaahay wuu xifdiyey laba kayfiyadaba way ku timi kayfiyada koobaad allaba horey u ballan qaadee markuu qur'aanku soo degahayba sunnada nabiga lagama mid ma dhigin sal اllahu alayhi wasalam qur'aanku markuu soo degahay saxaabada nabigu uu yeedhay calayhi salaatu wasalaam waxay ka agdhow suurad soo degtaya iyo aayada soo degaaaba wixii qora ninkii qori hayana waa loo yeedhahay markaasay qori korna wuu u kolkii qoraalka laga baxo zayd ibnu haabit wuxuu caddeeyey inuu nabigu odhan jiray igu soo celi hadda inaad wax khaladay in kale aan ogaadi inuu mar haddana nabigu dhegaysan jiray calayhi salaatu wasalaam siduu wax u qoray ila nabigu laa yaktub walaa yaxsub soo mahay laa yaktub walaa yaqra قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي lafdiga ummi innaga cay nagu tahay nebi muxamedna sal اlahu alay slam waa ammaanta qiimaha badan bay u tahay ummi buu ah laa yaktub yaqra haye maxaad qortay habelow igu dul aqri wuu ku dul aqrinaya u dhegaysan waa sax jibriilla wuu joogaa oo haddii meel la khaldo asagna odhanaya meeshan waa la khalde ha la toosiyo suu sidaa u qur-aanka in wax lagu dhex qora nabigu dii jiray calayhi salaatu wasalaam xadiigiisa saxu muslim abi sacdin alkhudri laa taktubu cannii shayan hayra alqur'aan waman yaktub cannii shayan hayra alqur'aani falyamxuh waxaan qur ayaan layga qorin culimmadu waxay yidhahdeen in badan baa sugnaatay oo saxiixayn iyo hayrba ku sugnaatay sida xadiidkii baad uktubu liabi shah nabigu yidhi oo kale sala allahu calayh wax badan baa sugnaaday ina axaadiid la qoran jiray rag gaar ah ay qoran jireen macnuhu waxaa weeyaa la yidhi waxaa la diidan yaha xadiidka iyo qur'aanka in laisku dhex daro sidaa darteed makaan lagu kala soocayaa zaman lagu kala soocayaa kayfiyadii lagu kala soocaba qur'aanka iyo sunnada nabiga in lasdhexgeliyaa la diidana welidaa nabigu u yidhi yaan qorin baade waxaan qur ahayn marka qur'aanka fiiri nabigoo nool baa sala allahu calayh wasalam yaa kulligii la wada qori la diiwaan geliyey axaadiitiina lama qorhayo ilaa waxyaalo kookooban oo dad gaar ay qorteen mooyeen haddana ilaahayna waa kale qur'aanka bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri اladiina uutuu اlcilm qur'aanku waa aayada cadcad oo ku sugnaado ilaahay uu ku ilaaliyey fii suduuri اladiina uutuu اlcilm dadka ahlucilmiga laabtooda iyo xabadkooda lagu ilaaliyo qur'aankii marka waa la xifdin si aan loo xifdin karin ashyaada kaleo dhan oo asagu lakhaas yahay asagaa lakhaas walidaada qur'aanka andaaddii ka soo horjeedday mushrikiintii meelay joogaanba iyo gaaladii way isqaranqaareen waxa ina dilay waa kitaabkan ay haystaane eh? sideen yeella aan ururinno aan gubno wax kasta tashada wade war qalbigooda kuwada qoran yahay haddii la gubo berriyo qoran maxaa laga tegi in badan baa qur-aankan jar badan loo degay waa laga quustay ilaahay baa ku ilaalinaya fii suduuri ladiina uutul cilm sadri iyo sadri baa labadiiba lagu ilaaliyey sadrigiina nabiga nool baaba la diiwaan geliyey laakiin markuu nabigu noolaa calayhi salaatu wasalaam alwaax garabka xoolaha oo yar weyn sida garabka geel oo kale garbaabka geedkan baarka ah meeshiisa dambe garbaabkiisaas iyo dhagaxyaan iyo idiin maqaar waay markaas la magdiyey iyo kuwaasuu nin walba gooni ugu qorqoraa kolkii nabiga calayh salaatu wasalaam baad markaas u wafaaday oo in badanoo carab ka midii ay dib u gaaloobeen nabigoo noolba nin nabinimo sheegto musaylimatulkadaab la yidhahdo musaylima waxay yidhaahdaan musaylima bikasri laam man fataxa miima muxammad walaama musaylima fa huwa akdamu minhu bay yidhaahdeen waa waxay dheeraansho war kama beenbadnaan kareen kama been badnaan kareen maxamed nin yidhaahdo nabiga calayh salaatu wasalaam oo miimkiisa kordhiga oo muxamed aan dhihin ama musaylama nin yidhaahda waa loo badan yahay oo laamkiisa kordhigo musaylima aan dhihin beenaale weeye dhehen <laughs> culimmadii odhan jireen marka ninkaa musaylima alkadaab oo nabigu noolba nabinimo sheegtay yaa kolkay carabtiibaadle marka ay gaaloobo nabigii u wafaaday yaa wuxuu helay awood xoog leh anu nabi baan haybu arrintii haddee abubakar khilaafadiisii u horraysayba sayfullaahi almasluul khaalid ibnu weliid buu ciidamo fara badan u dhiiba u diray dagaalun ilaahay og yahay oo ku magac dheer yowmulyamaama reer bani xaniifa baa reer yamaama waa ayag yowmulyamaama loogu magac daro meeshii ka dhacay oo saxaabo badan ay ku godeen ilaa ibnu xajar iyo rag la waxay soo tabiyaan inay culimmada qaarkood ilaa toddoba boqol iyo saxaababa meeshaa ku dhimatay toddoba boqol qaarna waxay dhaheen bal akara min daalik toddoba boqol iyo saxaaba meesha la jiifiye maxaad malay raggii marka qur'aanka xifdisnaa oo quraa'da ahaa yaa rag aad u badan marka meeshaa ku tegay waxaa ka mid ah xataa raggii uu nebigu yidhi qur'aanka laga akhristo saalim mawle abi xudayfa oo raggu nabigu u dirayo qur-aanka laga akristayba ka mid aha raggii baa meeshaa ku go'ay sayd cumar wax badan baa diinta alla ku nooleeyeen kolkii la soo laabto la raggaasi go oo saalim iyo raggii iyo qur'aani ma dhint ma baabeenaa abubakaro qur-aanka gaar guud qur-aanka haddii ilan jihaad baa la wadaay sidana uu wax ku sii socdo rag badanoo quraa'a tegiye qur-aanka aan diiwaan gelin abubakar uu soo boodee kayfa afcalu shayan lam yafcal rasuulu llahi sal allahu alayh oo seen samayn bur wuxuu nebi moxamed ba samaynin war wallaahi maa huwa khayr cumar haddaana khayr mooya wax kala mahe qur-aankii aan gaarna bu hadduu ku alceliyey ilaahay laabta abibakar wuxuu u waasiciyey wixii qalbigiisa loo waasiciyey ma saas ahaa zaydinu haabit kaatibu waxyi rasuulilaahi sal allahu alيh wasalam waa ninkuu zayd ibnu haabit uu yidhi nin walba waxba alla ku ilhaameeyey luqada yahuudda dhagarteeda aan ka aamin noqonnay inoo baro han iyo toban maalmooduu ku bartay nisfu shahr hamsata cashar yowman waa waxaa la raalli ka yahay waa nabi maxamed ilma ogow ciyaar ma ah han iyo toban maalmood hadda kuwa waxbaa luqo kala baranaynaa leh ama hadda ingiliishba meeqasanaa lado qarraf waxba la keenlaaya waayo marka idman baa idman waxay macno looga jeedaa waxay diinta loogu gargaari baa diinta loogu gargaari waxay dan kale laga watana dan kalun baa laga wataa isku jaha ma ah wax diinta darteedaaba ahayd ilan diintii bay dhex deganaayeen qoladu taasi waxay rasuulla zayd ibnu faabid ahaabaa la u yeedhay abibakar buu yidhi qur'aankii waxaan rabnaa cumar baa arrintaa i aniga kolka hore wayla qumanaan weyda haddana qalbigayga sidiiba waan la qaatay inaad qur'aanka aad soo ururisaan rabnaa adigaa nin dhallinyaraha qur'aankana yaqiinnay aana ku aaminsannahay soona ururin kale intii abibakar cumar ku celiyo ku celiyo seebaad wuxuuna nabigu samayn u samayn kartaan waa shay xaq ahe eh. asagana qalbigiisii baa ilaahay ku dureeriya zayd wuxuu ku dhaartay wallaahi haddii buur buuraha ka mida ah meesheeda saad u goynayso aad intaad ka rabta meel kale gee odhan lahayeen inay iga fudayn lahaayeen buu shaqada ii direen kitaabka ilaahay shaqada ii direen buur buuraha ka mida ah meesheedii ka bedelo meel kale ku bedel inay iga fudaan lahayd buu shaqada ii direen sidii buu zayd qur-aanka ku soo ururiyey saxaabadii nin walba wixii u qoraa mutawaatir baa meel loogu tegi asagoo xifdisanoo yaqaana iyo haddana rag lamidu raba suu sidii waday baa qur'aankii oo dhan kulli suxuuf baa lagu soo ururiyey abibakrin baa ahaan jiray noloshiisii kadibna sayd cumar baa ahaan jiray sayd cumar markuu wafaaday gabadhiisii baa dhaxabsa oo ummuhaadkii ah, mu'miniinta zawjooyinka nabiga ka mid ahayd sal allahu alayh wasalam haynaysay sayd cumaan markii la soo gaadhay khilaafadiisii yaa waxoogaa riwaayaad kala waxaan leeyahay qiraa'ooyin kala bedbedelan oo fara badan baa jira unzila alqur'aanu calaa sabcati axrufin buu nebigu alayh salatu slam xadiiskii saxaynka marka qiraa'ooyin kala duwan aad fara badan baa lagu aqrin jiray waa la iskhilaafay marka qiraa'adanaa saxa taadu waa baatil kan weeye saaxibu siri rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam xudayfata bnulyamaan ninkaasoo ordi yaa sayd cumaan u yimid oo yidhi cumaanow gaadh bul qur-aanka qur'aankii ilaahay intaan la isku khilaafin dad qur'aan isku khilaafay way halaagsamhayaane gaar buu yidhi wakhtigiibuu sayd cumaanna garwaaqsadoo asaguna kacay xafsa loo zawjadii nabiga calayh salaatu wasalaam ahayd yaa wuxuu yidhi waan kuu soo celin suxuftee waannu ka guursanhaynaa noo soo dhiib way u soo dhiibtay rag dhowra afara ama shan ayuu u maray saxaabadii ula tashaday sayid cali iyo rag lamidka ilaa hadda khulafadii asaga iyo waxaaba nool un khulafaa uraashidiintii iyo sayid cali markii waa la tashaday rag waayo markaas quraysh waayo saciid ibnu caas iyo cabdullaahi ibnu zubayr iyo rag baa le quraysh ah iyo zayd ibnu faabit buu isku daroo yidhi soo guuriye marka misxafkan hadda aan haysanoo la yidhahdo almisxafu alcumaaniyu meesha ugu magac halkaa wey kanaa lagu soo raray qur-aanka waktigii useed cumaan meel walba u wada diray wixii ka soo hadhay qaybta u dambaysay saxaabadu isku ijmaacaan wixii ka soo hadhayna ha la wada gubo khilaaf dambe imanin qur'aankii marka soo ma aragtid joogta sala allahu calayhi wasalam oon wax dambe iyo wax balaayo oo diintii soo dhexgala dhulaa uusan jirin yuu qur-aankii qummaatii diiwaankalkiisu kaamil sadran oo lagu xifdisan yahay iyo sadran oo lagu ilaaliyey intiibu diiwaan galay axaadiitu intaaso dhan ba diiwaan gasheen marka haddii markaa saxaabada alla ku ilhaamin lahaa kolley alla uguma talageline aad ba u sahlanaan lahayd axaadiitu sayd cumar baa marka mar isugu yeedhay saxaabadii in ka midoo yidhi axaadiitan ba diiwaan gelina haddii la tatashaday inaan la diiwaan gelin baa laisku waafaqa waa xugun ilaahay uu beesha ka wade qur-aanka saasoo ku sugnaaday saxaabadiiyo noolo balaayo dambe iyo firqi iyo bidca iyo wax soo dhexgalay diinta aan jirin yuu qur-aanku taam noqon lianna saxaabata kulluhum cuduul axaadiita wixii lahay marka haddii la diiwaan gelin laha saasay kulli maqbuul noqon lahay laakiin ma dhicin biamri illaahi tacaala kolkay saxaabadii tageen zamankii taabiciinta weliba aakhirkeed qarnigii labaad taasaa marka wax la iswadaba khaliifkii shanaad cumar ibnu cabdilcasiis ninkaasaa marka diiwaangelka u sabab ahaa baa li oo imaamkii zuhri taabicigii taabiciinta yaryar ka mid ahaa zuhri loodhan jiray yuu u diray kolkaa uu u dirayna sababta keentaa waxay noqotay waxaa soo baxay kooxooyin fara badan oo diintii baade markaas dhib ku ah waxaa ka mid ah khawaarijtii baa markaas soo baxday oo dadkii sayid cali dagaalamana wax badan uu ka laayi ahay waxaa soo baxay qolo la yidhaahdo waa marka qadariya oo qoladii baa qadarkaba anfisay ahayd waxaa isla waqtigaa soo baxday qolo shiicadii ka ah xataa sayid cali kuwooda hore uu dag ku gubayba oo rawaafidada la odhan jiray oo ayaguna inta badan kuwa axaadiidta khaldayba ahaa qolyahana hor la soo baxa shiicadii baa soo baxday oo axaadiidtii aad u wax badan u dhaxalaysay khawaarijtii soo baxday qadariyadii baa soo baxday waxaa o dhan baa soo dhexgalay axaadiidtii baa marka yaa intii rag loo fadhiisiye meelo qolyahaas intay ah, rag fadhiisiyaan baa axaadiis beena la qori intaas afar boqol axaadiis kun waa axaadiis kaasaa lagu soo dhex tuuri axaadiista nebiga sala allahu calayh wasalam ilaa qaarkood markan dambe oo ay soo toobad keeneen ay yidhahdaan intaasoo kun axaadiis baan qorrayska ilaaliya oo ku yidhahda xadii hebel baa ka mid a ah, xadii hebel baa ka mid a ah, xadii hebel baa ka mid a markaa la yidhi hadda intuu waktigu dhow yahay axaadiista nabiga ha la qabto axaadiis nabiga sidii baa marka lagu bilaabay oo lagu diiwaan geliyo hadda wixii bidcadii iyo wixii ay soo dhaxgaleen waa waxaan lagu leeyahay waa waa xadiikaasi waa daciif xadiikaasi waa mawduuc xadiika hebeloo raafidiya ku jira xadiika hebeloo kana ku jira xadiika hebeloo daciifa ku jira xadiika iska jira waxaan leeyahay marka waa ka eg culimada islaamka alle waqtiga ku nooleeyey wixii intaa ka badbaaday oo laga gaaro ilahay weli soo gaarsiininna waa kan lagu leeyahay xadiikaasi waa saxiix xadiikaasi waa mutawaatir xadiikaasi waa xasan xadiikaasi waa maqbuul iska dheh maqbuul isugu iman hayaan wakaa sunnada saasaa keentay inay kala gudaan kitaabka ilahi sunada nabiga oo tanna maqbuul iyo marduud u kala baxdo taana baad markaa uu noqdo uun qur maqbuul keliya ahay marka sidaa ha sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam qaybteeda maqbuulka ah oo sugnaaday sanad ahaan in lagu camalfala ay waajib wey sida kitaabka ilaahay loogu camalfeliba ayadana loogu camalfeli qowlan wa ficlan wa taqriiran kulli sidaasaa loogu camalfelaya maxaa yeelay ilaan sunnadan waxaa loogu talagalayba kitaabka ilaahayba in lagu fasiro inaa anzalnaa calayka alkitaaba litubayina linaas may lafdiga addi mise wa anzalnaa ilayka alkitaaba litubayina linnaas adugu aayadda waad garanaysaa yaana khaldine litubayina linnaasi baa laidhi maa nusila ilayh inaad u caddaysa muxamadow caddayntaa tusaale yar waxaa inoogu filan arkaanta islaamka shahaadataynka markii laga yimaado bal fiirsada salaadu intee bay xugun leedahay qur muxuu ku dhaafay wa aqiimu salaa waryaa salaadda tukada intay salaadi arkaan leedahay intay shuruud leedahay intay mubdilaad leedahay intay sunan leedahay yaa caddeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam sunnada nabiga lagu cadday bal fiiriye zakadiina maxaa lagu dhaafay wa aatu zakaa geelii wax ka bixi lodii foofta iyo waxaan foofaynin mood iyo nisaab iyo waxaan oo yaa kala qaaday cidda la siinay waaatu zakaa wakaaagta nabigaa caddeeye calayh isalaatu wasalaam xajkii maxaa laga gudbay waatimu alxaja waalcumrata lilaah xajkii intay axkaam leeyahay khuduu canii manaasikakum uu nabigu leh alayh isalaatu wasalaam khuduu canii manaasikakum ifiirsadaay salaaddiina u lehay salluu kamaa ra'aytumuunii usallii رسلاي صلاة دين أولا صلوا كما رأيتموني أصلي ورسال أنا أتكني وأتن أتكلاي والفير وزكاة صوم كينا أسونا كذلك انت وحلاهي واتموا الصيام الى الليل انت سالك تغي واتموا الصيام الى الليل او يا صومك انت نفسرها وسنه النبي عليه الصلاه والسلام وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا kulli waa wada waxyi sunnadii nabiga wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa kitaabka ilahay bay sii fasiraysaa sidaa darteed markaas sunnadu sidii kitaabka loo deliishanhayay baa ayadiina loo deliishan oo loo cuskan wakadaa wakadaa iyo maxay iyo waxaan maqlahayay ayaan dhahdaase wadaadda soomaaliyeed oo yidhi sunnadii hadda ganacsi bay noqotay oo wax laga ganacsaday noqoto ictibaar ma leh in waxaasoo kale soo hadalqaadkaaba aan yaaba laga fiican yahay in la sheego ma laakiin caamada barhkeed baa laga yaabaa inay waxoogaasoo kale ay dhegta ay eh, u yaraariciyaan waxaasoo kale ictibaar ma lah man rasuula faqad adaaca allah mhm. ninkii rasuulka adeec waaban in ilaahay adeecay in kuntum tuxibbuuna allaha fattabicuunii waaba nabigu saad ilahay ku gaarleed asagii baa meel kale ugu marta ma sunnada qowlkeedii iyo ficilkeedii iyo taqriirkeedii aad fiirsataaba lagama maarmaana waxaana loogu talagalo sunnada loo dejiyey nabiga calayh salaatu wasalaam sidaanu ogaan lahayn nabigu daatadiisu waxay ahayd iyo qaabku u dhaqmi jiray iyo aqwaashiisu waxay ahayd iyo wixii agihiisa lagu samayn loogaa si u ogaan lahayd ugu dayan lahayd nabiga calayh salaatu wasalaam muhimmadda loo soo tabinaya waa taas marka inaad barato oo nabiga ay ku dayato yaa loo baahan yahay raggii salafka dadaalkii xeerkay dadaaleen waxay gaadheen heer oo hadalka nabigiiyo hadalka kale ay kala bartaan sala allahu alay waslam la kulmin rabiic waaye rabiic ibnu khufaym waa kii odhan jiray inna lilxadiidi daw'an ka daw'i shamsi tucraf wa dulmatan ka dulmati leyli tunkar xadiidka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu iftiin oo ka qorraxdoo kale oo ah, kolkii ligo nabigaasaa yidhi sala allahu ha waa run hadalkan hadal nabi waaya waulmatan ka dulmati leyli tunkar iyo kolkii xadiid mawduuca been abuura intii la sameeyo hadduu raba lafdigiisu ha qurux bannaadee kolkii lala yimaado uu la yidhaahdo maya oo axaadiidta mawduuca ilaa ragga naaqidiinta way markaa salafkii waa la yaqaanaa mid baa wuxuu odhanayaa xadiidkan ilaa yaan ka dareemahayaa meelay ku jirtana waan garan laha bal idinku macnahan fiiriye xadiidkan waa macluul bilaa cillaa ku jirta meelay ku jirtana waan garan laha waa nin bakti ayaadho uu uri unogow war waxbaa urahaya xaggee baktigu xaggee naga yaalla waxbaa noo urahaye bal idinku heerkay gaadhaan firiya raggaas xadiidkan oo markii dambe ti la raaraadiye la soo ogaanayo bal cilmiga idinku fiiriya waana wayna dhacdo in badan oo macnaha siday u dhex galeen ay isu siiyeen oo hadalka nabiga calayh salatu slam iyo geeddi socodkiisa iyo qaab ay ula socdeen bay waxay qumaatii ay ula qabsadeen nabiga calayh salaatu wasalaam baa de markaas hadalkiisi iyo kulliba iyo wixii laga soo tebinhayay markaase wixii khilaafsan meelaha barhkoodna hade waabasa garanaysaa caamada ama ah, ah, war hadalkan hadal nabi ma ahe la sheego uu soo tufahaye baade markaas caqligi iyo wixiguba marka heerkaasay gaadheen marka insha allahu sunnada nabiga allah nagu nooleeyo ehelna allah nooga dhigo inta weligeed waa la soo wadeen annaguna inaan fahnoon sii wadnaa loo baahan yahay marka in loo dadaalo waa loo baahan yahay sunnada nabiga alayhi salaatu wasalaam raggii salafka marka la diiwaan geliyey ilaan qarnigii taabiciinta la diiwaan geliyaan la ogow si waxay u ilaalin jireen amay u ixtiraami jireen caadi ahayn ixtiraamka shayga ixtiraami iyo ikraamka shayga ikraami iyo caabuditaanka shayga la caabudi iyo ihaanada shayga la ihaanaysan waa kala wada baab mid mid lamida male shaygan haddaad ikraamto inaad caabuday oo od u shargi yeeshay ma ah haddaad ihaanaysataan hadda waaba la dareemi cilmiga ruuxu hadduuna weynaynin oo ehelkiisa uunan weynaynin inuu ku intifaacay suuragal ma aha ma suuragalah cilmigu waa sifatun min sifaatillahi ka mida ifadaasi meel cidla iskama degi karta ayaduna meeshaa ma fadhiisan karto ehel bay leedahay ku qul cilmiga ehelkiisa haddaadan ixtiraamin ma intifaacsanaysid waa maxruum baad noqonaysaa shakina kuma jiro marka sunnada nabiga marka la yidhaahdo taabiciintoo dhan kolkii laysku wada daro ilaan saxaabada waxa la jira yaa u fadli badan khulafaa raashidiin sii kala qaad say u kala horeeyaan abu bakrin uma cumar uma cumaan uma cali sidanay saxaabadu u kala fadli badan tahay guud ahaan waxaa u fadl khulafaa raashidiin casharatu lmubashara waa kii saas loo kala qaadi jiray taabiciinta kolkii loo yimaado yaa u fadli badan waa kii la yidhaahdo waxaa laysku qabtaa ninkii uu nebigu asagoo nool oon soo gaarin odhan jiray sayd cumar kala dadaan odhan jiray ninkaas haddaad la kulanto weys alqarani dambidhaaf ilahay noo weydii dheh waa nin mustajaabu dacwo ah uwaysulqarani iyo saciid ibnu musayab muxadidkii weynaa oo faqiih ah marka kaas xagga dardaaranka nabigu u sheegay unbaa fadiilada loogu tiirine xagga nacfiga diinta iyo aqoonta iyo diinta nooleynta iyo saciid ibnu musayib yaa fadli badan baa la yidhahdaa saciid ibnu musayib marka axaadiidta nabiga marka la sheego aad buu u ixtiraami jiraale waxaa ka mid ahaa asagoo mariid ah aar wada saxiixa asagoo mariid oo xanuunsan oo basti ah yaa nabiga lasoo hadalqaaday xadiikiisa sal allahu alay wasalam markaasaa wuxuu ima fadhiisin karo ajlisuuni ajlisuuni wari fariisiye fariisiye bu waxaan diidanahay buuhi inaa xadiidka nabiga alayh salatu salam anoo jiifa la ii sheego yaan diidanahay laba afiroo saxiix yaan kaga sugnaatay waxaa kaloo ka mid ahaa taabiciga isaguna mashhuurka ahaa acmash sulaymaan alacmash isaga laftiisa sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam socod inuu xataa ku dhagaysta wuu didi jir weysela'aan inuu ku dhagaysta ama ku sheega wuu didi jir wuu weysaysan jiray sunnada nabiga xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam hadduu weyse waayana wuu tayamumi jir wuu tayamumi jir waxaa kaloo ka mid ahaa jacfar saadiq oo imaamu maalik imaamu daarilhijra uu ka soo tabinayo inuu isna saa jiray asaga imaam maaliga naftiisu muxuu samayn jiray ila masjidkii nabiga calayh isalaatu wasalaam imaamu daarijri almadiina ninkii ku akhrin jiray way axaadiid imaamkii dhanaa saaxud madhabkaa weeye maalikiyada sheekhoodii ahaa imaam maalik oo salafkiina hadde ka mid a taariku taabiciga ahaa wuxuu samayn jiray gogol gaar u sameeyey xadiidka nabiga calayh isalaatu wasalaam marka kolkuu xadiidka aadgashid uu leeyahay wuu soo weysaysan jiraa leh garhkuu soo feedhan jiraa leh garhka wuu soo shallayn jiray markaasuu xadiidka nebiga akrin jiray in agihiisa ruux ka shanqaro ma ogolaan jira hadduu ruux agihiisa ka shanqaro intuu joojiyu u nafi jiraa l weliba toosuu canaanan jiray waryaha odhan jiray oo aayaddu soo qaato soo ilaahay ma dhihin saxaabada laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajaruu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacda nabiga meelu joogo kor ha u dhawaaqina oo hadalkiisa ha ka kormarina weliba wax sahlan ma ahee an taxbada acmaalukum baa suna camalkiinu u bur sidaan mushrikiinu noqonin ilaa shirki baa camalka buriye la in ashrafta la yaxbadanna camalu bal heerka la gaari fiiri nebi maxamed loo kor dhawaaqo inuu camalkaagii dhanba uu ku buro bal arrintaa intay leegtahay adayga ilaahay u fiirsada nabiga soosaa lama dhin haa wada xadiidkiisana waa lamide xadiidkii hadalkani maad ka kor marin marka sidii nabiga aan looga kormari jirin baan kalaamkiisana kalaam kale looga kormarin jirin saas u diidi jiray gobasha uu ku akriya xadiidka nabiga intuu laablaabo yuu meel saari jiray mar kale inuu ku fadhiistay wuu diidi jiray shayga adugu kolba sida aad u ixtiraamto ama aad u ikraamto ilaahay kugu intifaacsiinhaya haddaa aad u ihaanaysato ama aad fudaysato waxba adiguna maxruum baad noqonaysaan waa lagaa hoodin shaki kuma jiro marka sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam inaad ixtiraam iyo waayo marka adab aad ku qaabisho ood ku qaadato kaasaa loo baahan yahay iska dhegayso iska ororoduun arrintu ma ah marka in sha allahu eh, sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam oon rabna inaan gudagalno ilan kadib culimmadu way noo soo diiwaan geliyeen wakhtiga aan sheegnay waxa ka dambeeyey maqbuul iyo marduud iyo intaba yow kale soocahay waxaan rabaa marka inaan baraarujiyo iyada oo inta badan macnaha dadka xerta ahaa ama si ay wasiilo ugu noqoto qaabka culimmadu ay u diiwaan geliyeen iyo kadib qaabka loo kala alifay iyo baxi markaad hadda damacdo ama markii lagu diro kitaabtu ku diraan meesha lagu diray waxay tahay si aad u ogaato tasaaniiftii loo sameeyey axaadiita yaa magacyo loo kala bixiyoo kala duduwan saxiix iyo xasan iyo kuwaa markii laga yimaado qaabka axaadiidii loo alifay qaar jawaamic baa la yidhaahdaa qaarra sunan baa la yidhaahdaa qaarra masaaniid baa la yidhaahdaa qaarra macaajin baa la yidhaahdaa qaarra arbaciinaad baa la yidhahdaa qaarra ajza' baa la yidhaahdaa qaarra mustakhrajaad baa la yidhaahdaa qaarra mustadrakaad baa la yidhaahdaa qaarra adraaf baa la yidhaahdaa qaarra cilal baa la yidhaahdaa intaba kutubo gaaraa loo kala alifay marka kolkii lagu yidhaha sheekh hebel baa xadiidkan waayey markaas ama kitaab hebel baa lagu soo saaray jaamic buu ku soo saaray cilal buu ku soo saaray sunan buu ku soo saaray musnad buu ku soo saaray meesha lagu diray inaad dareen baa loo baahan yahay iyo qaabkaa u doonan lahayd inaad dareensantaa loo baahan yahay haddaan ku hormaro jawaamicda jawaamicda waxaa la yidhaahdaa kutubta jawaamicda axaadiidta nabiga calayh isalaatu wasalaam yay qaybo qaybo kolkii la soo yarkoobo amal culimmadu sideed qaybood bay ka dhigeen sideed qaybood kaasay ka dhigeen sideeddaa qaybood kitaabka lagu kulmiyo yaa jaamica la yidhaha jawaamicdu mogta waa jamci kitaabkaasaa jaamica la yidhaha sida soo jaamiculbukhaari lama yidhaha jaamicu tirmidi sideeddaa qaybood oo cilmulxadiidkii riwaayatan uu ka kooban yahay yay kulmiyeen baa layidhi sideedaa qaybi waxaa waa axaadiiul caqaa'id axaadiia caqiidooyinka cilmu tawxiid soo fanni gaaraba ah ma ahaan jiri marka caqiidada ka hadasha in kitaabka lagu sheego cilmu tawxiid axaadiiteedii in kitaabka lagu sheego waa qismi axaadiiu alcaqaa'id qismiga labaad axaadiiu alaxkaam axkaamta axaadiita ku soo aroortay in ayadana kitaabka lagu sheego oo axkaamtu sida hadda suna waa macnaha waxaa laga wadaa axaadiid hadda yanii sidan fiqhiga fuqahadu ay u qoreen axaadiitu asalkahay kolkiibaa marka la dhexgeliye kaasaa waxaa la yidhaahdaa axaadiiulaxkaam ayadana waa lagu sheegay qismiga saddexaad axaadiiu aadaabi اlakli washurb iyo wixii la xidhiidha aadaabta wax loo cuno aadaabta wax loo cabo aadaabta wax loo xidho iyo wixii lamida kolkii laisku ururiyo waxaa la yidhaahdaa cilmuladab baa la yidhahda kitaabo gaaraa laga alifaa hadda kuwii hore jawaamic waa kanidhi kuwan dambe axaadiiulaxkaam kutubta sunanka la yidhaahda waa axaadiiteed sunan tirmidi eh, markaas laleeyahay baa marka sunan daarimi sunan kada oo inta badan sunan bayhaqi laleeyahay kana baad markaas axaadiisul adab adabul mufrad oo bukhari iska leeyahay marka cilmiga noocaas aha axaadiidiina waa lagu sheegay qismiga afraad axaadiisu safar wal qiyaam wal qu'ud axaadiitiisiina baad qismigaana waa lagu sheegay qismiga hanaad axaadiiu tafsiir wa taariikhi wasiyar qismiga axaadiitoodiina waa lagu sheegay de tafsiirkana waawkan culimmadu gooni sida dabaraa waayo markaas dabrigi oo kale ibnu kaiir baaba ka mid ah tafsiirka baale marka waayo riwaayada ah fannigaasoo dhan ilan bukhaari iyo kulli waa way sheegaane axaadiitoodiina waa lagu sheegay qismiga lixaad mise toddobaad maxaan maraynaa waayo markaas axaadiiu اlfitan fitanta baadle marka axaadiiteedii oo cilmulfitan la yidhaahdo ayadana waa lagu sheegay qismiga toddobaad axaadiiu الraqaa'iq raqaa'iqda axaadiitoodii leh oo cilmu suluuk ama ah cilmu zuhdi la yidhaah waa sida zuhdi ile cabdullaahi ibnu mubaarak iyo kitaabu zuhdi oo imaamu axmed ibnu xambal uu leeyahay lagu keli yeelay raqaa'iq axaadiiu raqaa'iq baa la yidhahdaa cilmu ama cilmu zuhdi waa la yidhaahdaa qismigaana lagu sheegay qismiga ugu dambeeyo sideedaad axaadiiu اlmanaaqibi wاlmaaalib saxaabadii iyo nabiga alay slam kaga soo bilow saxaabadii manqabooyinkay lahaayeen iyo ninkii wax laga sheegi manaaqib waxay la ammaanahay mafaalib waxay la caayahay intaas siddeeddaa qaybood kitaabka lagu kulmiye sida bukhaari oo kale jaamic baa la yidhaha kolka jaamic la yidhaha kitabku ad intaas uga kooban yahay ogow haddii axaadiidulaxkaami keliya laga dhigo kitaabu sunan baa la yidhahdaa kolkaas sunanku dhinac kalaa loo milicsan oo waxaa loo milicsanaya hadda tirmidiba jaamicna waa la yidhaha sunanna waa la yidhaha haddii axaadiiul axkaam ay u habaysan tahay sidii fiqigu u habaysnaa oo fiiri hadda kitaabu dahaara laga bilaabi kitaabu salaad kitaabu sawm kitaabu zakaa kitaab saasaa loo wadaa sidii fiqigu u socon jiray hadda abi daawuud iyo tirmidi iyo kulli saasay u habaysan yihiin ogow kutubta noocaa u habaysanoo ay axaadiidtaha waxaa la yidhahdaa kutubu sunan ayagana sunankiibay ku noqonayaan haye haddiiba aqsaamtan qayb ka mid ah hal qayb oo ka mid ah uun lagu gaabsado ama hal xugun oo meel ka mid a ah sida niyada oo kale ama rafculyadayn oo kale hal mas'ale uun yacnihii lagu gaabsado axaadiidta ku soo aroortay ajzaa baa le juz rasaa'isha faraha badan iyo ajzaada waxa inta badan waa kale leeyahay bukhaari wuxuu le juzu rafculyadayn rafculyadayn keliyuu ka qoray ama ju aa inta badan laga cabirahayo ajزa baa la yidhaahda haddii saxaabadii axaadiita laga soo tabiyey saxaabi walba dhinac kale lama milacsanina saxaabi walba axaadiistiisoo dhan daciif iyo saxiix iyo xasan wuxuu dooniba ahaadee yaa la isu geyn waa la dhammaystiri saxaabi kale la soo qaadan waa la axaadiis dhan ba la ururin waa la dhammaystiri haddii habkaa loo wado oo calaa xuruufi tahaji alifbeetada xuruufteeda in lagu wado hamsada ninkii magaciisu ka bilaahi la hormariy sida abibakar oo kale anas oo kale usaamo oo kale axaadiitoodii oo raggii ba'da yacnihii baad haddana ka bilaabanhaya lagu xujisiiyo saa loo wado ama ma aheen siday u kala horreeyeen siday u kala horreeyeen ragga baad marka cashir mubashiriintii ragga saabiqiinta iyo say u kala horreeyeen ama say u kala ashrabsan yihiin ama qabaa'ishii la fiiriyo dhankii dhowr dhinac baa loo dayaacay sidii dooni ha loo kala hormariyay saxaabi walba axaadiidiisa haddi laisu ururiyo masaaniid baa la yidhaha musnadu imaam axmedi musnadu daarimi iyo musnadu baad markaas eh, isxaaq ibnu rahawey iyo way fara badan yihiin kolkii masaaniid laydin leehay abibakar axaadiidiisa meel baa lagu sheegay cumar axaadiidiisa meel baa lagu sheegay eh, eh, markaas cumaan axaadiidiisa meel baa lagu sheegay halkaasaa loo wada hadduu rabaan axaadiid saxiix iyo daciif isu dhex yaallaan masaaniidda kutubta la yidhahdo iyaguna qaarkaasay yihiinoo u shaqaynhayaan macaajimta waayo kutubta la yidhahdo waa ka lagu leehay kitaabka waxaa soo saaray dabaraani fii mucjamihi alawsat fii mucjamihi alsaqiir fii mucjamihi alkabiir waa ka lagu lehay soo maarti macaajimtu noocaas ahayd kolkuu ninkan musanifkiihi mashaa'ikhdiisii sidii saxaabada masaaniidda loogu ururin jiray oo kale mashaa'ikhdiisii axaadiidta u soo tabiyeen sheekh hebel axaadiidtu aqriyay buu isu keenay sheekh hebel axaadiid u akriyeyna haddana wuu isu keenay sheekh hebel axaadiid u akriyeyna wuu isu keenay habkaasoo kale shay mashaayikhdu u kala horreeyeen ama u kala fadli badan yihin ama u kala axaadiid badan yihin hadduu rab ha u milacsadeen kuwa noocaa loo dejiyena macaajin baa la yidhahdaa macaajin baa la yidhahdaa waayo ayagana haye mustakhrajaad mustakhrajaad axaadiitan ninkan musanifka kitaab u alifay bukhaari oo kale ka soo qaado bukhaari oo kale iyo nin baadle markaas u imanhayaa bukhaari axaadiitii uu soo saaray ilan waxaa laga yaaba bukhari inuu hal sanad keliya ku sheegay asaaniid kaluu leeyahay oo sida bukhaari xadiidkan baadle marka isaga u gaara ama uu la wadaagay bas matnigii xadiidka iyo sanadkii bukhaari buu sheegay sanad kale uu soo aroorin wuu ku kabi sanad kale uu soo aroorin wuu ku kabi sanad kale soo aroorin wuu ku kabi ee xadiid wadooyin badan laga helay bal eh, waxaa laga yaabaa alfaadda qaarkood matniga inuu heloba faa'iidooyin aad u badan hadda aanaa sheegi karin buu leeyahay marka kitaabkii la alifay hadduu asaaniid kale iyo takhriijaad kale u sameeyo kitaabta noocaasoo kale ah waxaa leeyahay mustakhrajaad saaxaynkaaba u badane eh, marka kuwa isla leeyihiin mustakhraju bukhaari iyo mustakhraju muslim iyo way kale leeyihiin kutubta noocaasana mustakhrajaad baa la yidhaha haddii kitaabkan oo ninkani alifay bukhaari oo kitaabkiisii dhammaystirtay ama muslim oo kitaabkiisii dhammaystirtay shuruuddii uu ku alifay hadduu mid ka dambeeyo intuu fiiriyo war axaadiitani shuruuddiisiiba ilaahayda muxuu uga tegay ilahay uu soo haleeshiiyo mustadrakaat baa la yidhaha almustadrakaat calaa saxiixayn almustadrig calaa saxiixayn oo xaakim uu leeyahay camal sidii buu ku wadaa way uu la yimid laakiin qaabka u socda waa noocaasa ah. bukhaari shardigiisii baad ogaatay axaadiid bukhaari macnaha inuu soo saaro ku habboonayd oo shardigiisii leh oo una soo saarin baad soo halaashinaysaa mustadrakaad baa la yidhaha kuwa noocaas oo kalea ayagana arbaciinaad waa kan insha allahu tacaala aan kow ka bilaabayno arbaciinu nawowi arbaciinaad afartan xadiid oo meel la ysugu keeno afartan xadiid oo ama hal mas'ale ku saabsan ama masaa'il badan ku saabsan oo hal sanad leh ama meh sida hadda arbaciinkan nabigu uu yahay intaasoo sanad iyo intaasoo kale masalaha laakiin arfatan xadiiun ah arbaciinaad baa la yidhaha udhadu way badan yihiin insha allah gogashaaban qayb badan ku mari doonaa haddii ilaha yidhaahdo marka insha allah intaasaan kusoo gaabsanahaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waxkamu bisawaab